الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين xogaa shalay ragga haysta kitaabkan waxoogaa shalay oo lahaa wixii waa isku qasqasmeen waxba iskuma qasmin laakiin hal arrin ayaa jiray kitaabka safiinuhu waa intii aan soo dhammaynay oo aan soo akrinay hore u soo akrinay marka maadaama kitaabka qaybtii xajka ay ka maqan tahay ayaa dabcooyinku waxay sameeyeen kitaabba waxay ka soo qaadeen qaarna waxay ka soo qaadeen kitaab qaarna kitaab kale ka soo qaadeen qaar waxay ka soo qaadeen kitaabka abushujaaca ay intii xajka soo qaadeen waa sidii hadda kii aan akrinayno oo kale abushujaaca kitaabka la yidhaahdo qaarna waxay sameeyeen almuqadamatu alxadramiya ayay ka soo qaadeen kutubta ay ka soo qaadeen oy ku dhammaysteen kala duwan ee wax qalada iyo wax kale midna ma laha marka awalba kitaabkii loogu talagalay maadaama rag markii hore ay ka dhawaajeen oo yidhahdeen waxbaa ka maqan ayaan iska aan bilownay oo aan baalkii maxaa la yidhahdaa si kalema aysan ahayn hadda maanta iska dhammaynayna insha allahu tacaala midkan فصل والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء أحدها الدم الواجب بترك نسك وهو على الترتيب فيجب شاة فتجب شاة فإن لم يجد ها فصيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فصل والدماء الواجبة لإيالك واجبي في الإحرام بسبب الإحرام ixraamka sababtiisa ku waajibay khamsatu ashyaa dhiigagga waajibay oo qofkii xarmad ilaa shala waatan ka soo hadalnay waman faatahu lwuquufu bicarafata iyo wax alla wixii wuquufu carafa ayaa ka tegey xallala bicumratin wa calayhi alqadaa waalhadyu taaska dhaaf waman taraka ruknan qofka rukni ka taga lam yaxilla min ixraamihi xataa ya'tiya bihi hadduu rukni ka tago xalaal ma noqonayo ilaa rukniga uu la yimaado arkaanteena waataan soo sheegnay intii uu sheegay intaan ku darnayba midda kale muxuuha waman taraka waajiban lazimahu damu qofka shay waajiba ka tagana dhiigaa ku waajibaya wakadaa man facala muxarama waxaa iyadoona lamida ah qofkii shay muxaram ah oo qofkii sameeya oo yacnii maxaad maaragtay maala muxaramaatulixraamkiiyaa laga hadlaya muxaramaatulixraamkii wax ka mida ah qofkii sameeya isagana dhiigaa ku waajibaya waman taraka sunatan lam yalzamhu bitarkiha shay-un qofkii sunno ka tagana waxba looma haysto maxaad uga tagto mala dhahayo saasay ahayd dhiigu marka xaggey ka waajibayaan wadimaau lwaajibatu fi lixraami bisababi ixraam khamsatu ashyaa shan shay wey dhigaga waajiba oo bisabab ilixraam qofkan waa xarmaday markuu xarmaday xarmashadaas dhexdeeda ayaa dhiig ku waajibay dhiiggaas waxay u qaybsamaan shan qaybood buu ku yidhi axaduhaa shantaas dhiig midkood addam lwaajibu waa dhiiggii waajibay bitarki nusukin bisababi tarki nusukin nusuk ka tegiddii sababkiisii nusuk ayuu ka tegey hadduu qofkii ka tago maxaad maaragtay wax oo nusuga hadduu ka tago waxa weeyaan waa dhiigga koowaad addamu dhiiggii alwaajibu waajibay bitarki nusukin bisababi tarki nusukin nusuka tegiddiisa sababtiisa ku waajibay wahuwa dhiiggaasina cala tartiibi tartiib dushiisa ayuu ahaaday yacni waa damu tartiib fatajibu waxaa waajibaya shaatu ribaa waajibaysa fain lam yajidha hadduusa helin ridii fa siyaama casharati ayaam saddex maalmood oo toban maalmood ou soomo ayaa waajibaya hadduu dhiiggii waayo toban maalmood ou soomo ayaa waajibaya alaaثatin fi اlxaji saddex xajka dhexdiisa ku soomaya wa sabcatin toddobana waa soomaya idaa rajaca ilaa ahlihi ahalkiisii waxaad maaratay markii uu u laabto ayuu toddobana soomaya yani markaas maxay tahay waa damu tartiibin wa taqdiirin damu tartiibin wa taqdiirin ribaa waajibaysaa lagu yidhi tartiibtu waxaa weeyaan ridaas waa inuu ku bilaabaa hadduu rida waayo markaas bacdi tartiib hadduu waayo wey hadduu waayo toban maalmood ayuu soomayaa saddex wuxuu ku soomayaa xajka dhexdiisa toddobana wuxuu ku soomayaa maxaa la yidhaahdaa reerkiisa markuu u laabto marka yacnii sababta oo maxaad maaragtay waxaa weeyaan maxaa ka mida ah? waxaasoo dhan waxaa ka mida ah, oo dhiigga dhiigga ku waajibaya ay tahay uu noqonayaa maalan qofkii oo kale hadda maxaan dhahnay wuxuu xarmanayaa ifraadka fadli badan ayaa dhahnay hadduu xarmado tamatuc amase waxaa la yidhahdo qiraan hadduu xarmado oo awl waxaan dhahnay taqdiimu اlxaji cala cumra waataan soo sheegnay haddii marka saas mase kan soo mahayn kitabka aan ku soo marayna soo soo xajka oo la hormariyo kabacdina la cumraysto kaasaa waxaa la yidhahdaa ifraadaa la yidhahda hadduu cagsiyo taqdiimu alcumrati cala alxaji waa tamatucii ama lamadii waa wada xiriiriyey markaasuu wuxuu camal falay camalkii oo xajka cumradiina hoos gashay labadaba dhiigaa ka waajibaya labadaba maxay waayo nusuq ayuu ka tegi qofkaasi waxaa kaloo iyadana maxayd maarata ka mid a kale hadduu iska xiiro ilaa tinta inuu xiraa inaysan bannaanin ama waa catarsay ama lobsigii waxaasoo dhan waxaa la yidhahdaa waa tarku nusuk ayaa lagu magacaabaa noocaasoo dhan baa lo insha allah kutubta dambaan ugu tegaynaa toban maalmood ayuu soomaya alaaatin fi lxaji saddex xajka dhexdiisa ku soomayaa oo waxaa inuu maalinka lixaad habeenka lixaad inuu xarmado lix toddoba siddeed ayuu maxaad waa xarman yahay markaasuu soomayaa toba toddobada hartayna markuu reerkiisa u laabto oo wadanka inta ka tago wadankiisa u laabto ayuu soomaya wa idaa rajaca ilaa ahli kaas waa dhiiga koowaad waxaana weeye damu tartiibin wa taqdiirin addam alwaajibu waa dhiiggii waajibay bilxalqi xiirasho iyo watarafuh xalqi iyo tarafuh ayuu ka waajibay yacni xiirasho tinta uu xiirtay iyo tarafuhii wahuwa cala takyiiri waa takhyiir dushiisi shaatun aw sawmu ثalaaثa ayaam aw itasaduqu biثalaaثati aasuc calaa sittati masaakiina waxa weeyaan waa dhiigga ka waajibay yidhi xiirashadii iyo tarafuh oo yani raaxaraaxaysi markaas waxaa ku waajibaya ri ayaa ku waajibaysa waa inuu ri gowracaa ama waa inuu saddex maalmood soomaa saddex maalmood ayuu soomayaa ama waa in maxay uu sadaqaystaa saddex suus waa inuu sadaqaystaa aw tasaduq bialai asac saddex suusuu sadaqaysanaya yuu siinaya sittati masaakiin miskiin wal muxuu laba koomo muddayni likulli miskiinin muddayni buu siinayaa miskiin walba laba koomba ayuu siinaya muxuu yahay waa damu takhyiirin damu takhyiira la yidhaahdaa waa loo khiyaargeliya intaas midkaa rabta sameey intaas midkii aad rabto sameey baa waaliu dhiigga saddexaadna addam alwaajib waa dhiiggii waajibayey bilixsaar ixsaarka kagu waajib yani maxay ta qofka markuu xarmaday ayaa waxaa laga hor istaagay xajka inuu dhammaystirto ayaa laga hor istaagay cadow ayaa xasriyey waxaa le ma gudbaysid ma soconaysid ma soconaysid kuuma ogolin laabo dad badana intay xarmadaan hadda markay tagaan jiddo oo kale iyo ka degaan ah, sacuudigu diidaa u yadhaana soo geli mayse naga laabo noocaasoo kale ixsaarku waa noocaasoo kale see yeelaya fayataxallalu wuu xalaal noqonayaa wayuhdii shaatirina wuu hadiyeynayaa intuu xalaal noqdo intuu xalaal noqdo waa xalaal noqonayaa bas markaasuu rina waa bixinayaa oo waa hadiyeynaya ribu hadi ahaan u bixinaya waraabic midka afaraadna addamru waajibu waa dhiiggii waajibay biqatli saydi ogaar dilidiis ogaar dilidiis dhiiggii ka waajibay wey ogaar ayuu dili ilaa waantaa sheegna muxaramaad ka mid ahaa wahuwa cala takyiir isaguna takhyiir ayuu ahaaday waa damu takhyiir in kaana saydu ogaarku hadduu yahay mima lahu milun wax mili leh oo xayawaanka mili hadduu wax la mid ah oo xayawaan hadduu jiro akhraja waa bixiyaa almila miligii u bixinaya oo min anacmi nicmooley ugu mil ah aw qawamahu ama waa qiimaynaya waاshtaraa biqiimatihi dacaaman qiimihiisi cunto ku soo wa tasadaqa bihi waa sadaqaynaya aw saama ama waa soomaa can kulli muddin koombo walba wuxuu ka soomaa yowman maalin yowman maalin ayuu ka soomaya dhiig ugaarka ayuu dilay waa qatlu sayd dhiiggii waajibay ugaar dilidiis ku waajibay waa dhiiggii waajibay maxay ugaar dilidiisii ku waajibay dhiiggaasi waxaa weyaan cala takhyiir khiyaargelin dushiisa u ahaada qofkaa la khiyaar gelinaya khiyaargelintu waxaa weeyaan haddii waxaa loo khiyaargelinaya haddii ugaarka uu dilay hadduu wax maale hadduu yahay oo wax mili wax maale hadduu yahay isagoo kale ama ka ag dhow haddii uu yahay hadduu leeyahay maalan wuxuu dilay gorayadii oo kale ayuu dilay gorayadii o kale maxaa kaaga dhow yacnii maxaad maaratay waxaa kaaga dhow oo kale baalkii neef lo ah oo kale ayaa kaaga dhowaanaysa ama baalki calaa kulli xaal haddii uu dilo baalkii baashaan la yidhaahdo sagaarada oo kale hal ri oo kale ri oo kale ayaa kaaga dhow waxyaabaa noocaas o kale hadduu calaa kulli xaal wax lamida uu jiro oo xayawaankan xoolahan la dhaqdo wax lamida ay jiraan kaasoo maxaad maarata gowha kaasoo bixinaya kaas ayuu bixinayaa oo gowracayaa oo maxaad maarata dadka siinaya addam alwaajib waa dhiiggii waajibay biqadli sayd ugaar dilidiisu waajibay wahukaasn cala takhyiiri takhyiir dushiisii bu ahday dhiiggaasin muxuu ahday takhyiir khiyaargelin in kaana saydu ugaarku hadduu yahay mimaa kii hadduu ka mid yahay lahu milun mili wax leh hadduu yahay oo isagoo kale uu jiro oo xoolaha ka mid ah wax isaga la eg muuqaal ahaan iyo la eg ama ka agdhow akhraja waa bixiya almila miligiibuu bixiyaa oo min anacami nicmooliyda ugu maala kii isaga maala oo lamidka ah, oon xooley xoolaha ah akhraja wuu bixiyaa almila ayuu bixinayaa min annacami oo nicmoolaydii ka mid ah ayuu bixinaya hadduu kaaga dhow yahay geel neef geeluu bixinaya hadduu kaaga dhow yahay neef lo-a lo-duu bixinaya hadduu ari kaaga dhow yahay ariguu bixinaya hadduu waxar kaaga dhow waxar ayuu bixinaya had midka u dhow aw mase qawamahu waa qiimaynaya suuqa imisaa la gadaa nooca naftiisa gorayadii oo kale ama waxaa tidhahdaa baalkii maxaa la yidhahdaa sagaaradii oo kale ama waxaa tidhahdaa haddii calaa kulli xaal oo wax dilo midkaas oo dilay midka lamidka ah ayuu suuqa isu ka jooga ayuu dhahayaa aw qawamahu waa qiimaynaya washtaraa aw qawamahu waa qiimaynaya haddii isagii la helo haddaan la helayna miligii naftiisa u qiimaynaya aw qawamahu miligii buu qiimaynaya washtaraa wuu gadaya biqiimati qiimihiisa acaaman cunta kusoo gadaya qiimihiisii cunto kusoo gadaya waa bi waan sadaqaynaya aw saama ama waa soomaya can kulli muddin koombo walba ayuu soomaya ama muxuu yidhi qiimihiisii cunto ku soo gadaya cuntadaas sadaqaynaya ama cuntadii soo gadi maaye imise koomba ayuu cuntadaas noqotay intaas koombo walba maalin ayuu ka soomaya aw saama waa soomaya can kulli muddin yowman maalin ayuu ka soomaya wain kaana saydu ugaarku hadduu yahay mimaa laa miala lahu waxaan maal lahaynba hadduu yahay wax mial iyo ma akhraja biqiimati qiimihiis ayuu bixiyaa acaaman min acaamin oo acaam ah qiimihiis haddii ugaarku yahay laakiin mili hadduu maba lahaba wax mili ah iyo meel looga qiyaas qaato midna ma akhraja waa bixiyaa biqiimati isagaas oo u qiimihiisa dacaaman oo dacaam ayuu bixiyaa aw saaman waa sooma can kulli muddin koomo walba maalin yowman maalin ayuu ka kaasina waa midka afaraad waalkhaamis dhiigga shanaadna addam lwaajibu waa dhiiggii waajibay bilwaci waci sababtiis dhiiggii ku waajibi wey waa dhiiggii ku waajibay maxay waci sababtiisii wahuwa cala tartiibi isaguna muxuu ahada damu tartiibin wey badana geela waa dmu tartiibin wa tacdiilin wey waa damu tartiibin wa tacdiilin weeyaan isagu lanna tacdiilku waxaa weeyaan qiimo mar haddii qiimo la aado kii hore hadda aan soo marayni damu takhyiirin wa tacdiilin wey kii hadda aan soo marayni kana waxaa weeyaan damu tartiibin wa tacdiilin marka wuxuu yidhi wاlkhaamisu midka shanaad addamu lwaajibu waa dhiiggii waajibay bilwadi wadi sababtiisa ku waajibay wahuwa dhiiggaasina cala tartiibi tartiib dushiisii buu ahaaday waa tartiib waa lakala hormari kaanaad bixinaysaa haddaad weydo kaas aad haddaad weydo saas ayaa lagu leeyahy tartiibta saasaa loola jeedaa badanatu neef geela ayaa waajibaysa fain lam yajidha badana hadduusan helin maarta waa tartiib isagoo heli kara badanadii ma gudbi karo fain lam yajidha haddaanu helinin fabaqaratun facalayhi baqaratun neef lo ayaa dushiisa ahaata fain lam yajidha hadduusan helin hadduu waayo lodiina fa sabcun toddoba ayaa ku waajibaya oo min alhanami ari toddoba neef oo ariga ayuu bixinaya haddii xajkii iyo cumradii dhexdooda wax ku wadiyo wey fain lam yajidha toddobadii hadduu waayana qawama albadanata neefka geela ayuu qiimaynaya neefka geela ah ayuu qiimaynaya qawama wuu qiimeeya albadanata neefka geela ayuu qiimaynaya washtaraa wuuna gadayaa biqiimatihaa qiimaheediibuu dacaaman ka soo gadaya neefka geela imasuu joogaa u leeyahay kun doolaru jooga maalan kun doolar cunto muxuu ka gooyaa intaas intaasuu ka gooyaa cuntadii u soo gadaya qawama albadanata ma heli soo maaha waa waaye qawama albadanata nafka geel ayuu qiimaynayaa waashtaraa biqiimatiha qiimaheedii wax ku soo gadayaa waashtaraa waa gadaa biqiimatiha qiimaheedi wuxuu ku soo gadaya dacaaman watasadaqa bihi dacaamkeena waa sadaqeeyaa fain lam yajid hadduusan helinin waa waayey lacag uu ku soo gado waa waayey fain lam yajid saama waa sooma kulli muddin yowma hal kooboka soomaaliya ayuu ka sameeyey imise neef geela ay noqday kun doolara ta maala kun doolar imise imisey noqotay kun koon bay noqotay kun koonbo amaad bixin kartaa maya bas kun maalmooduu soomaya qofkii markaas kun maalmood ayuu soomaya saama waa soomay can kulli muddin yowma walaa yujzi'uhu اlhadyu wala lidcaamu ilaa bilxaram xaggee marka xoolahaas la gowracayo xaggee lagu gowracaya badarka la bixinayo xaggee lagu bixinaya hadduu kuu sheego wuxuu yidhi walaa yujziihu u gudi alhadyu hadyigii hadyigii hala gowraca la yidhi oo aan soo marnay dhammaan walal idcaama iyo quudintii cunto bixintii ilaa bilxarami xaramka makiga maahan meel kale ku gudi meel aan xaramka maka ahayn kuma bixin karo markaas wuxuu yacni fuqaraau lxarami wa masaakiinuhu ayuu ku bixinayaa xaramka masaakiintiisa fuqaradiisa ayaa lagu bixinaya hilibkaas iyo iyo cuntadaba wa yujziuhu waxaa gudaya laakiin waa cunto bixin markay tahay cunto bixin iyo iyo baarkii hilibkii markay tahay eh, hilib gowricidii markay tahay waa sidaas wayjzu waxaa gudaya an yasuuma inuu soomo xayu shaa meel alla meeshuu rab laakiin inuu ku soomo oo la dhihi maayo inta aad soomaysid kun maalmood intaad soomaysid joog maka la dhihi maayo meeshuu rabu ku soomayaa wayjzu waxaa gudaya an yasuuma inuu soomo xayu meeshii shaa isagu uu doono meel alla meeshuu doono ayuu ku soomayaa walaa juzu banaana qatlu sayd اxarami xaramka ugaarkiisa dilidiisa ma banaana walaa qaطcu shajarihi geedihiisa goyntiisuna ma banaana walaa yajuuز ma banaana qatlu sayd اxarami xaramka ugaartiisa oo la dilo ugaarta xaramka xaramka makiga ah iyo midka madiine intaba walaa qaطcu shajarihi geedihiisa goyntiisuna mabanaana labaduba xaaraam walmuxilu qofka muxilka xalaalka ayalxalaalu baa loo jeedaa wlmuxrim iyo qofka muxrimkaana sawaaun isku mid weyaan fii dalik waa ku sameeyey yacni qofka muxilka ah muxil waxaa loo jeeda qofka xalaalka oon xarmanayn alladii laysa bimuxrimin waa qofka muxrim aan ahayn xaj ama cumro aan xarmanin qofkaas iyo qofka muxrimka waa isla mid labaduba geedna ma goyn karaan ugaarna ma dili karaan labaduba geedna ma goyn karaan ugaarna ma dili karaan markaas walaa yajuuzu qatlu saydilxarami xaramka ugaarkiisa dilkiisa ma banaano walaa qaطcu shajarihi geedihiisa goyntiisa ma banaano walmuxilu qofka muxilka ah oo xalaalka ah walmuxrimu qofka muxrimka ah sawaaءun kuwa siman wey fii daalika kaas dhexdiisa waa ku siman yihiin waa ku siman yihiinoo waxba kuma kala duuna halkaas waxaan uga baxnay kitaabkii yaraa intii lagu daray oo ziyaadada ahayd ayaa halkaas uga baxnay waxaan u laabanaynaa marka in sha allahu tacaala kitaabka kale oo ballantu ahayd oo isaga haddii aan dhammayno aan akrinaynay in sha allahu tacaala marka waxaa weeyaan waa <clears throat> waa safiinatu salaax safiinatu waxaan soo dhamaynay safiinatu najaah ayaa soo dhamaynay safiinatu najaah ayaan soo dhamaynay haddana waxaan gelaynaa safiinatu salaax ayaan gelaynaa waxba dhib mal iska bilaabanayna waa iska si bilow noogu noqoto bismi illaahi الرaxmaani الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله مقع إلهي بانكم بالله عليه الرحمن نحريس قد نحريس عليه arraxmaani naxariista guud naxariista allihii arraxiimi naxariista gaarka ah naxariista naxariista guud naxariista gaal iyo muslim naxariista uu naxariisanayo oo guud ahaaneed ayaa waxaa ilaahay uu ku yahay raxmaan saasuu ku yahay ilaahay subxana wa tacaala raxmaan macnaheedu waxaa weeyaan wuxuu naxariistaa naxariista guud oo muslim iyo gaalba loo naxariisanayo risqiga sii caafimaadka sii cumrigiisa sii isaga ha la abuuro awlaad sii maal sii madaxtinimo sii kullu haadihi nicam oo muslim iyo gaal kuma kala duuna taasaa waxaa la yidhaahdaa ilaahay wuxuu ku yahay arraxmaan ayuu ku yahay raxiimna waxaa weeyaan waa naxariista gaar ahaaneed allah bixiya qofka iimaanyaa siiya hidayayaa siiya xifdisiinta qur'aanka cilmiga barashadiisa inuu qofku daalibcilmi noqdo jannada inuu galo ilahay inuu raalli ka noqdo inuu ilaahay iska cafiyo kullu haadihi nicam ilaahay wuxuu ku yahay raxiim marka waxaad leedahay bismi illaahi magaca ilaahay baan ku bilaabayaa allihii arraxmaani naxariista guud ahaaneed bixiya allihii arraxiim naxariista gaarka ah bixiya naxariista gaarka ah allah bixiya alxamdu xamdu lilahi loo sugnaaday allihii rabbi alcaalamiin caalamiinta oo dhan rabbigooda ah alxamdu xamdi lilaahi la u sugnaaday allihii aramaani allihii lilahillihii rabbi alcaalamiina caalamiinta oo dhan rabbigood ah allaha barbaariya awjadahu min alcadam iyagoon jirin ayuu ahaysiiyey ilaahi subxana wa tacaala kadib waa barbaariyey hee heerar ayuu soo marsiiyey markaasuu dhamay soo dhammaystira saasuu ilaahay rabbi macneedu waa bimacnaa murabbi waa allaha barbaariya allaha barbaariyo wixii u baahan yihin o dhan ku barbaariyo wey wالsalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelyo calaa sayidina sayidkeenna dushiis ha ahaadeen sayidkeenna muxamedin muxamed ah naxariis iyo nabadgelyo sayidkeenna sayid macnaheedu waxaa weeyaan alladii saada calaa qowmihi aw calaa gayrihi waa midka qoomkiisa madaxda u noqday kaasaa sayid la yidhahdaa micnaha waxa wey nabiguna sala allahu alayh wuxuu madax u yahay caalamiinta oo dhan iyuu madax u yahay waasalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelyo calaa sayidina sayidkeena dushaato sayidkeeni muxamedin muxamed ah muxamed ahaa wa calaa aalihi aalkiisa dusheedana naxariista nabadgelyo haato aalka nabi qaraabada nabigu wey sala allahu alayh min bani haashim wa bani lmualib ama aalka waxaa la yidhahdaa dadka mu'miniinta o dhanna waa la yidhaahdaa marka maqaamu ducaa la marayo oo halkan oo kale hadda la marayo wa asxaabihi nabiga asxaabtiisii nabadgelyo iyo naxariis dushooda ha haato ajmaciina dhammaantood naxariis iyo nabadgelyoodana saxaabtii nabiga sala allahu alay dadkii nabiga la saaxiibay oo garabkiisa istaagay diinta la hirgeliyey iyagana naxariis iyo nabadgelyo dushooda ha haato wa aalihi aalkiisa dushooda naxariis nabadgelyo haato wa asxaabihi nabiga asxaabtiisa ajmaciina dhammaantood iyagoo dhan oo midna uusan ka harin marka saas galabta meeshiis noogu joogaya insha allahu tacala waa noo bilaaban yahay berritaa ka sii wadi doonaa insha allahu tacala wallahu subxana wa tacala